السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jirnay qur-aanka iyo axkaamtii uu ka hadlayay qaybaheedii wuxuuna yidhi alaxkaam almutacalliqa binidaami alxukm ka shanaad waxa weeye axkaamta ku tacalluqda ee la xidhiidha qaabka iyo nidaamka xukunka wa madda calaaqati alxaakimi bilmaxkuum iyo ilaa heerka xidhiidhka ka dhexeeya ka xukumaya iyo kala xukumayo wa bayaani xuquuqi waajibaati kullin iyo caddaynta xuquuqda iyo waajibaadka mid la arko min alxaakimi ka uu xukumaya walmaxkuumiina iyo kuwa la xukminaya wahiya tadkhulu waxaanay soo gashaa taasi axkaamtaasi fii yusamaa waxaa loogu magacaabo bilqanuuna distoori qanuuna distoori waxaa la yidhaahdo wa aayaataha naxwu cashra aayaat aayaadkeeduna waa ilaa toban aayadood waxau leeyahay sheekhu qaybta shanaadna waxa weeye axkaam la xidhiidha nadaamka iyo qaabka xukunka iyo ilaa heerka ay tahay calaaqada iyo xidhiidka ka dhexeeya xaakimka uu xukumayo ka maxkuumkaa la xukminayo iyo mid la arko oo xaakimka ay xuquuqda uu leeyahay iyo waajibaadka saaran maxkuumiinta iyo kuwa la xukumayo waajibaad xuquuqda ay leeyihin waajibaadka saaran waxaanay soo gashaa buu leeyahay axkaamtaasi waxaa maanta xilligan casriga la yidhaahda alqanuun adustuuri qaanuun adustuuri waxaa la yidhaahdo alqaanuun adustuuri waxa weeye waa qawaacidda xadidaysa shakliga iyo qaabka ay dowladdu yeelanayso nooca xukuumadda sida loo qaybinayo suldaadka caamka iyo awoodaha caamkaa sida loo qaybinayo dowladda calaaqaadka iyo xidhiirka suldaadka ka dhexeeya barhkeedba barhka kale ay la leeyihiin axkaamta halkaa la xidhiidha ayaa marka alqanuun dastuuri la yidhaahdaa hadiyo goonaale waxaa dastuuriga la yidhaahdaana ama waxaa dastuurka la yidhahdaana arrimahaas ayuu ka hadlaa oo masalan dawladdu waxay tahay iyo dhulkeeda iyo dadkeeda iyo maamulkeedu siduu yahay iyo yacni qaybahay u qaybsantay xiriirha ka dhaxeeyey waxaas ayuu ka hadlaa markaa midna waa taa alaxkaamu mutacalliqa waa axkaamta la xidhiidha binidaami lxukmi nidaamka xukunka wamada calaaqati xaakimi iyo ilaa heerka ay gaadsiisan tahay xidhiirka ka dhexeeya xaakimka bilmaxkuumi kan wuxuu la xukumayo ee shacabka iyo wa bayaani xuquuqi waajibaati kullin iyo caddaynta xuquuqda iyo waajibaadka mid la arko min alxaakimi kau xukumaya iyo walmaxkuumina kuwa la xukminaya ah wahiya tadukulu waxaanay soo gelaysaa fima yusama waxa lagu magacaabo biqanuuni dastuuri wa aayaatuhana waa naxwu cashri aayaat waw alaxkaamu mutacalliqa waa axkaamtii markaa la xidhiidhaysay ku tacalluqday bimucaamalati dowla alislaamiya dowladda islaamka ahi siday ula mucaamaloonaysa liduwali ukhraa dowladaha kale wa wamada calaaqatiha biha iyo heerka ay gaabsanta xidhiirka ay la leeday wa nawci hadihi alcalaaqa iyo calaaqadaasi xidhiirka nooceedu wuxuu noqonayo fi silmi marka nabadgelyada iyo walxarbi marka dagaal jiraba iyo wamaa yataratabu calaa daalika kaa wixii ka ratibaye min axkaamina wakadalika saasoo kale bayaan calaaqati lmustaamaliin iyo kuwa mustaamaliinta alajaanib maajaanibtaahi markaa amniga la siiyey maca dawlad islaamiya dowladda islaamka markaasi ku dhex jira calaaqada iyaguna ay la yeelanayaan wa hadi laxkaamu mina waxasaga maa yadkhulu waxa galaya fii nifaaqi alqaanuuni dawli alcaam xaydaamka qaanuunka dawligaha caamkaaba wax galaan wa minha waxaa kamida maa yadkhulu wax galaya fii nifaaqi alqaanuuni dawli alkhaas xalbaabka qaanuunka dawliga ah ee khaasgaco wa aayaatu ala naxwi hamsi wa cishriin aaya waa shan iyo toban aayadood ayay markaa kuwaasina ay noqdaan waxau sheekhu leeyahay midna waxa weeye axkaamta la xidhiidha ee ku tacalluqda mucaamalada dowladdan islaamka ah ee ay dadka muslimiinta ay leeyihiin dowladaha kale ay la yeelanayso marka dawlada islaamka laga hadlayana waa mid quran un ee islaamka joogaa iyagu hal yani waxay leeyihiin un maamul sari ayuu la leeyihin meel kastoo adduunyada ay ku wada joogaanba iyo calaaqada yani ka dhaxaysa inaa heerka gaarsiisan tahay dowladda islaamka iyo dawladaha kale iyo nooca ay noqonaysa calaaqadaas iyo xiriirkaas ka dhexeeya dawladda islaamka iyo dowladaha kale xilliga markaa nabad la yahay iyo xilliga colaadiyo dayada ugu jirada kadaalik iyo wixii axkaamihii kala fidmaya haddii xaalo dagaal lagu jiro iyo haddii xaaladu heelageliye lagu jiro kadaalik waxaa kaloo markaas iyadana ee la mida ah oo iyada halkan axkaamta la xidhiidha caddaynta calaaqada iyo xidhiiha ka dhexeeya dadka mustacmaliinta bimacnaa waxaa loola jeeda dadka ajaarinta ee amniga iyo nabadgelyada la siiyey ee markaa la nool dowladda islaamka ayaba waxay alaaqadooda dowladda islaamka ay la yeelanayaan waxay noqonayso marka wuxuu leeyahay sheekhu axkaamtani way qaybsamaysaa waxay qaadgalayaan nidaamka qaanuunka addawli alcaam la yidhaahdo qaanuun addawli alcaam waxay ku soo tilmaamay inuu yahay qawaacidda nadaamyadaysa calaaqadda ay dowladnimo leedahay dowladaha kale xilliga dagaalka iyo xilliga nabadgelyada ka waxa la yidhaahdaa mar hadduu ka hadlayo calaaqaadka iyo xiriirka madaa ka dhaxaynaya dowladuhu ay wada yeelanayaan xilliga nabadgelyada iyo xilliga markaa dagaalkaba qaanuun addawli alcaam baa la yidhaahdaa markaa axkaamta qaar ba habaa gelayaan qaarna waxay gelayaan xaydaafka qaanuun addawli alkhaas ayay gelayaan waana qaanuunka markaa lagu dabaqo alaaqaadka markaa cunsurka ajnabiga ale waxa lagu dabaqo ayaa layhaha qaanuun adawli al khaas la yidhaahdaa badalkaasay dawiyaan ilaa shan iyo toban ayadood ayaana qur-aankii maraan hadashaa ee shan iyo labaatan wawa alaxkaamu mutacaliqatu waa axkaamta markaa la xidhiidha bimucaamalati dawla alislaamiya mucaamalada iyo dhaqanka ay la yeelanaysa dawlada islaamiya maca duwali lukhra dowladahaasna wamadda calaa qatiha iyadana heerka aan xuduud la yeelana xidhiirka ay dowladaasi bilaha dowladahaasna la yeelayso wanaadahabi calaaqa iyo calaaqadaasi waxay noqonayso fi sulmi fi xaalati sulmi xabi loo gelinayo walxarbi fi xaalati alxarbi yooma yataratabu calaa dalika kawixii min axkaamin axkaama ah. wakadaalika saasoo kale bayaana calaaqati musaamaniina lama musaaminiina kuwaa marka musaamaniinta amniga markala alajaanib ee bacda looga kala bixi ajaanibta maca dawla islaamiya dawlada islaamka calaaqada iyo xidinta ay la yeelanayaan iga xadiinteeda weyn wahadihi axkaamu minaa waxa kamida ma yadkulu waxa gelaya fii nitaaqi qaanuuna dawli alcaam wax gelaya kamida wa minhaa waxa kamida ma yadkulu waxa gelaya fii nitaaqi qaanuuna dawli alkhaas wax gelaya ayaa kamida wa an yata macahu bikhamsi wa cishriin aaya waa ilaa shan iyo labaatan aayadood alaxkaam اliqtisaadiya waxqabda markaa iqtisaadiga xagga dhaqaalaha wahiya almutacalliqatu waa dadka ku tacalluqda bimawaaridi dawla dowladda ilaheeda dhaqaalaha wa masaayibiha iyo si ay markaa masaajibdeeda kharaskeeda markaas ay u isticmaalayso iyo wa bixuquuqi afraadi afraadda iyo ashkaasu si waxay xuquuqay ku leeyihiin si amwaalil aqniyaayi dadka maalqabeynka xoolahooda wa ayatan naxw cashra aayaad toban aayadood weeye kuwaasina waxau sheekhu leeyahay kaad ugu dambeeyeen markaas ay ka hadashaa waxa weeye waa axkaamta iktisaabiga axkaamta dhaqaalaha waana axkaamta la xidhiidha mawaaridda iyo meelaha ay wax ka soo gelayaan dowladda iyo masaariibda iyo siay markaa u socdaanayso waayo dhaqaale marka laga hadlayo waa waxa ku soo gelaya iyo waxaa kaa baxaya iyo lagaaginteeda inbay markaa noqonaysaa iyo xuquuqda ay afraadda iyo asaasi ku leeyihiin xoolaha markaa dadka adduunyada ah ilaa toban aayadood ayaana markaa taa ka hadla buri sheekhu axkaam iqtisaadiya waa axkaamda markaa dhaqaalaha wahiya mutacalliqatu waasa ku tacaluqda bimawaaridi dawla dowladda mawaariddeeda iyo meelahay wax ka soo galaan wamasaaribiha iyagu faa'iideediyo xooshiyaadkeeda iyo bayaani iyo bixuquuqi afraadi afraadda iyo ashaaska xuquuq ay ku yeelanayaan fii amwaalil akniyaa'i dadka akniyada xoolahooda waayaata naxn min cashra aayaat ilaa toban aayadood weeye bayaanu qur'aani ilaxkaam waa siduu qur-aanku haddaba u cadaynayo axkaamta qaala tacaala ilahi wuxuuri wanazalnaa waxaan kugu soo degsadnay maxamedow adiga korkaaga al kitaaba kitaabka qur-aanka waan kuu soo degsaday tibyaanan xaaliha mid caddayn likulli shayin wax kasta wamaa faradnaa maa faradnaa kagamaanaan tegin fil kitaabi kitaabka qur-aanka aanu shay'in waxba kagamaanaan tegin ee wax walba waa ku caddayn faalqur'aanu alkariimu fiihi waxaa ku sugan bayaanun caddayn lijamiici alaxkaami asharciya axkaamta sharciga ah dhammaantood addanteeda ayaa ku sugan ilaahna bayaanu calaa noocayni laba nooc ayuu laakiin noqonayaa waxau leeyahay sheekhu qur-aanku siduu axkaamta u caddeeyo ilaahay baa wuxuu noo sheegay inuu kitaabkan qur'aanka nebi maxamed ugu soo dejiyey isagoo caddaynaya wax kasta wax kasta marka caddayntiisa ayaa ugu sugan wadeesay arki doono bee qawaacid iyo mabaadi caama oo waxay jirtaa markaa ay soo seegaan ayaa ilaahay qur-aanka markaa uu ku caday waxna waa ku tagsiminoo waa ku kala saaray markaa wax ka baxsani ma jiraan waxaa kaloo ilaahay maa farradnaa fi lkitaabi min kitaabka waxaan kaga tayna ama aan ku dhaafay ma jirto ilaa qadanaxul maxmuudka u celiya laakiin sheekhu wuxuu u wadaa inay kitaabka aankaa baa kitaabka qur-aanka ahi caddaynaya wusigan axkaamta sharcigaah oo dhan laakiin caddayntiisa iyo saa u caddaynayo ayaa laba qaybood islaamku inoogu sheegay qaala tacaala nabi wuxu wanazalna calayka waxaan qur'aan kugu soo dejinay nabi maxamed oo alkitaaba kitaabka ayaan kugu soo dejinay tibyaanan xaaliyan mid caddaynaya likulli shayin wax kastaa waxaa kaloo ilaahaydi maa faradnaa kigamaanaan tegin filkitaabi kitaaba qur-aan inaanu sheegin waxba kigamaanaan tegin falqur'aanu alkariimu fiihi waxa ku sugan banaanun cadayn jamiic axkaam sharciya axkaamtii sharciga ahayd oo dhan oo cadaynayo lianna bayaanu calaa noocayni laba nooc ayuu ahaaday annawcu alawal dikru lqawaacid wuxuu sheegayaa qawaaciddii walmagaadi alcaama iyo manaadida caamkae litashriici tashriic iyo axkaam tasmiinteeda oo u sugnaaday wa bayaani alaxkaami iyo axkaamtuu caddeeyo bisuura mujmala suuro markaas la duuduubay bal min alqawaacid waxaa ka mid a walmadaadi alcaama allatii taasoo takuunu asaasa litashriici tashriica iyo ismaynta axkaamta wa tabliiq alaxkaam iyo axkaamta farciyaynteeda iyo e maameynteeda maa yaati waxaa inoo iman doona alfasura waxaa ka mid a markaa wadatashiga ilaahay wuxuu wa amruhum amarkoodii suuraa baynahum kuwa markaa wadatashu dhexdoodaa weeye wa shaawirun baa ilaahay kala tasho min amri amar asaab kasto baa alcadlu midna waa cadaalad ina allaha ilaahi amuru wuxuu farayaa bilcadli waxa cadaaladda ayaa ilaahay faraya waxaa kaloo ilaahi ina allaha ilaahi amurukum wuxuu idin farayaa an tuaddu lamaanaati amaanooyinka inaad u gudataan oo ucalisaan ilaa ahliha ehelkeedii waidaa xakamtum markaa doonbaadna kala xukuntaan bayna naasi an taxkumuu inaad ku kala xukmintaan bilcadli cadaalada u garfu iisaan waxau sheekhu leeyahay labada nooce qur-aanku u caddeeyo nooca hore waxa weeye wuxuu caddeeyaa qawaacidda iyo tiirarka iyo mabaadida caamka ee tashriica iyo jidaynta axkaamtu uu leeyahay iyo axkaamtu u caddeeyo suuro markaa mujmala oo markaa duuduuban haddaba qawaacidda waxaa ka mid a iyo mabaadida caamka ee aasaaska markaa tasiixa u noqonaysa iyo kafriicin markaa ay si markaa laamaynayso si farcinayso axkaamta waxaa inoo imarayaa waa midda toobaane waa suurada iyo wada tashiga ilaahay wuxuuli wa amruhum dadkaa muuminiinta amarkoodu iyo taladoodu suuraa baynahum mid wada tashi ku dhisa weeyaan arrinkoodi dhexda ayuu yaallaa array dhinacyada fafadhiyaan weeye array markaa kuwada tushanayaan weeye waxaa kaloo yidhi wasaawirhum inay kala joor oo kala tashanaa la yidhi fil amri amarka iyo arrimaha kala tashanay maxamed oo asxaabtaada asxaabta iyo markaa siduu nebigu ugu jeecsanaa iyo siduu ugu dagaacsanaa ayaa ilaahay ka warramayo waxaanu yidhi arrimahana kala tasho oo had iyo gooraane waxaad la markaa dadka culimmada iyo dadka markaa wuraayiga iyo dadka markaa waxgaradkaa la tasho ilaa markaa culimada ka gaarsiiyeen qofka madaxda ee aan markaa ummadda la tashanin in la casilayo markaa ee isagu doonayn markaa ra'yigiisa iyo waxa isagu la noqoto inuu ku socodsiiyo arrimaha weliba laga waafashanaya waa wixii markaa aan lasku soo aroorin ee markaa nas aana ama markaa mid sunno ahi aanu tuulin ayay markaa ku waafaqsanayaanoo dhexda ay soo dhiganayaanoo dabeetana wixii ay markaa isla jartaan ay ku soconayaan taasi waa mabdau shuuraa mabdaa hadda waa mabdaa cadaaladda ilaahay wuxuu leeyahay lama yaamuru bilcadli ilaahay wuxuu farayaa cadaalad wax yar iyo wax fara badanba in loo cadaalad sameeyo waxa kaloo ilaahay ugu leeyahay lama yaamurukum ilaahay wuxuu idin farayaa an taadul amaanaati ama reenkayga inaa u gudataan ilaahay ehelkeeda inaa u gudataan amaanadu markaas wixii dadku ay isku aamiineen ee isu dhigteen waa soo gelayaan wax la isu dhigtay waxa soo gelayaa dee maamulkii iyo xukunkii waa ammaano la isu dhigtay oo dee inay dadku markaa cid iska doortaan oo ay markaa madax ka dhigtaan oy mas-uul ka dhigtaan oo ay arrimahooda markaa idu dhigtaan sinaaday dad oo sidano markaa aan kala soconayn aanay unoqonin diintaa iyaga faraysa marka waa ammaano waxaa loo dhiibay shaqadoodu waa ammaano xoolahoodu waa ammaano waktigoodu waa ammaano dhammaan waxaasoo dhimooda waa in marka ehelkeedii loo gutaa say ahaydna loo gutaa markaa kala xukumaysaanna wa idaa xakamtu markaa kala xukuntaan maaha macnaha idaaratu an taxkumuu markaa doondaana kala xukuntaanna dadka dhexooda an taxkumuu bilcadli inaad cadaaladana agu kala xukmisaan ayaa ilaahay idin faraya marka waa laba mabda mabdaa wadatasada iyo mabdaa cadaaladda annawcu lawal waajib ilqawaacid waa tiilayhi sayitaan jira walmabaadi caama iyo mabaadida caamka lagu tashriicay tashriica lilfiinka axkaamtuu leeyahi wa bayaani laxkaami iyo axkaamta loo cadeeyo bisuuratin mujmala suura la duuduubay fa alqawaacidi waxaa ka mida walmabaadi alcaama mabaadida caamka alatii taasoo takuun noqonaysa asaasan asaas si tashriic uu noqonaysaa iyo wa tabriici axkaami axkaamta farciyeynta iyo laamaynteeda maa yaati waxaynoo imanayaan ayba shuura waa wadakashigii wa amrun arigoodu suuraha waafish weyn baynahum dhexdooda washaawirhum waxaad kaga goostaa fil amri amarkiiyo arrinka kaa kasho ba ina allaha ilaahi yaamuru wuxuu faraya bilcadli cadaalad ina allaha ilaahi yaamurku wuxuu idin faraya an tuadul amaanaat ama reerkeeda ilaahay u yahay eelkeeda waya markaa doomlana kala xugtaan reeramaasbixixoodana an taxkumu bilcadli inay cadaaladu kala xugdhisaan jiin alinsaanu maafuudun insaanka waxaa loo qaban bijayi nafsii dembigiisa walaa yus'alu la can dembi gayrihi cid kale dembigiisa la weydiin maayo maxaa yeelaamaydi walaa tajiru qaadi mayso waajiratu bix dembilaahi widra ukhraa mid kale dembigeed qaadi mayso baan alcuquubatu biqadri jariima cuquubadu waa habba intay jariimada iyo dembigu leegyahay wa jazaau sayi'atin sayi iyo xumaan abaalkeed waa sayi'atu miluhaa waa sayaamulkaa lamiga weeye haa xurmatu bani lcilm iyo cid kale hanti ay leedahay xarolooyinka walaa taakuluuha awlina amwaalakum xoolihina baynakum ayna bilbaatil baadilii xaqdarrana ku wa watudluu walaa tudluu bihaa hakula abushira ilal hukaami dadka xaakimiinta ah bitaakulu cuntaan fariiqan wax min abwaalinaasi dadka xoolahooda kamida biismi damiga ugu cuntaan iyoo ku dheehan walxaalatu minku taclamuuna aad garanaysaan waxaa ka a mabaadida iyo qawaacida caamka ee islaamku dhigay waa in qofka loo qabanayo jariyadiisa iyo dembigiisa qofna inaan la weydiinaynin dembi cid kale ay gashay wayo walaa tajziru ma xambaarayso waasiraysa min dembi ilaahi wisra ukhraa nafsada dembigeeda ma xambaarayso halkaa waxa uu islaamka ku buriyey markaa madday jaahiliga ahaa ee innaguwa maanta aynu isticmaalno ee waxa aanada la yidhaahdo iyo markaa qofkii wax geysanaya teelay isku xigaan iyo teelay isku reebiyin oo dee balan istiqaynainsanaysaiida oo wax daacida aan garanaynin si wax feeriya aan garan ama loo qabasho ama loo waxyeeleeyo dabdaasu meesha ka saarayaa qof walba wuxuu isagu geysto ayuunbaa markaas loo qabanayaa waxaa kaloo samiya qawaaciddiiyo mabaadiha islaamku dhigay alcuquubatu bikayri ljamiina in cuquubadu ay tahay hadba jamiinada iyo dembigu qadarkeeda wa jazaa sayiaati sayiatu xumaan haddii lagu geysto oo markaa isagaada casiga waa ku furan tahay inaad intii lagu geysto in la daarsiisaana ood ka abaarisood ka jawaabtaana waa ku banaantay jawaabtaadu markaa waa inay noqotaa intii lagu geystay in laeg markaa oo adigu aad ka jeedin oad ka kordhiyin oo aanad markaa qaadanin si xadiidka almustaabaalna qaala tacala baadi minhu malam yaxsi ah bilmadluum nabigu labada qof ee isacaayaa dambigu wuxuu saaran yahay iska bilaabaa maa lam sida dunya lagu bilaabay haddaanu isaguna baradheeraynin oo aanu markaa isaguna ka sii badin oonu kiimayo ka wada rumayn marka sayo maaha kan dambe ee isagu dee waxa weeye waa ka goosasho marka wax intuu ka goosanayo laakiin misaal kale ahaan ayuunbaa labada eray unbaa isuleeg mooyaane ka hore sayeeyo xumaane ka dambe isagu sayeeyo xumaan ma ahay waxa weeye wixii loo jegsay uu ka goosanayo markaa sharcigu uu ogolaaday waxaa kaloo kamida ah mabaadida caamka iyo qawaacidda islaamku dhigay waa inay xaaraan tahay hantida iyo maalka cid kala leedahay oo aan waxba laga qaadan karin oo aan la faragelin karin oo aan lagu tasarufi karin isagoo aanan idan ka haysanin mas-uuliyad sharciyadiiyo wilaayo sharciga aanu ka haysanin wakaaladiiyo idan iyo ogolaansha ka haysanin inaad markaa iska faragelisaa waa mid markaas xaaraam ah waa mabda caamahoo yaalla ilaahay baa wuxuu walaa taakulu amwaalakum baynakum xoolihiinna ha ku cunina iminka amwaalakum waxaa looga jeedaa xoolihii cidda ay lahayd haddana amaxoogi xoogii xoolihii baa layidhi xooluhu waa dad markaa dadka muslimiinta way ka wada dhexeeyaan xoolahoodii oo kan xoolihiisu kan xoolihiisii markaa ay ka dhigan yihiin xoolu waa wada leeyihiin walaa tu'tu tufa amwaalakum alatii jacala allahu lakum qiyaama xoolihiinna ha u dhiibina baa lidi hadday waana xoolahooda iyagu lahaayeen dadka sufahada ah hagaajinaynin een maamulkiisa iyo dusasiisa hagaajinaynin xoolu wayga ka dhaxeeyaane ha u dhiibina baa layidhi marka amwaalakum waa xoolihii dadka kale haddana xoolaha iyagaa laga shaqeeya xoolahiin ka dhexeeya xoolihiinna ha ku xidina dhexdooda bilbaatili si baatil iyo xaqdarro ah oo aad markaa xaqula ugu xidina watudnuu walaa tudnuu bihaa xoolaha ha ku laaluusina xukaamu dadka xukaamta ha ku laaluusina ha ugu dawlisina iyadoo ujeedinaysa an taakulu fariiqa min amwaalnaas inaad cuntaan aykamina dadka xoolooda binisbi dembi iyo xaqdarra aad ku cuntaan markaas sheega ribada iyo laaluusku qofka bixinaya waxa uu xaaraan ku noqdaa markay laba ujeeda mid uu leeyahay mid weeyaan markuu doonayo waxaan xaq lahay in xukumo ku helo qodol waxa weeye markuu bixinayo xaq lagu leeyahay inuu iskaga difaacu ku dheerifeeyo marka aad u bixinayso inay maaluus xaaraan noqotaa haddiise waxaad u bixinaysa ay tahay inaad xaqdarro lagugu wadaad iskaga difaacdo ama xaqaad leedahay inaad koo soo baxdo taa waxaa la qofka bixinaya xaaraan kuma aha laakiin ka qaadanaya ayay xaaraan ku tahay inkoo markaas og waxaan markaa dembi xaqdara inuu yahay acodina dima insaanu maakudu waxaa looga bijariyeysi dembigiisa walaa yus'alu la weydiin maayo can dembaba iidin cid kala dembiga idinsatayna la weydiin maayo ilaahay baa yidhi walaa tajdiru qaadi mayso waaziratun nabdan bilaahi ilaahi ukhraa ku kala dembigeed dala alcuqubatu bikayri ljamina cuqubada iyo dembig waa qadarka jannada iyo waxyaabada ay leeg tahay wa jazaa sayiaati sayi axwaan abaalkeed sayiaati milah waa mid lamid ah lagaga barin maayo alxurmatu bayilcilm waa cidda shanaxinsideedu inay markaas xaaraam tahay ilahi waadi walaataakum amwaalakum colina colina baynakum dhexdina bilbaatili baatila xaqdaraa ku colina wa walaa tudnu bihaa kulla aluusina ilal xukaami dadka xaakimiinta litaakunuu fariiqa saa u cuntaan koox min amwaalimaa sidooka xolooda kayadiisi dambi ugu cuntaan walcalaatu in taclamuuna aad garanaytaan ogtihin inaad dembi ku sugan tihiin waaw atacaawun cala alkhayr waafii nafcu lilumma waa in layska kaashado wixii khayra iyo wixii nafci iyo waxtar inaysi ugu sugan tahay ummadda ilaahay watacaawanu waxay suu kaalmaysaa cala albiri wanaagga wataqwa iyo cabso ilaahay walaa tacaawanu ay suu kaalmayna cala ismi dembiga walcudwaana olaysanka baaqana wafaadu iltifaamaat wixii iltifaamaad ee qofki isa saaray isu ajriyey in la waafiyo yaa ayuha aladiina aamanow kuwa ameenooreehow kuwa oofiya bilcuquudi wixii ajridada heshiisii ahaa oofiya baa ilaahay radcu alxalaj marfuuc xalajna wixii markaa dee dhiba waa la kon yeelayaa ilahi wuxuu wamaa jacala calayhim rajina ma yeelin fi diini diinta min xarajin waa xarajkiya markaas adeegi ah ilaahay gulma saarin iyo addaruuraatu tubixu maxduuraat daruuraadku waxay banneeyaan iyo dhibaataqoga ku timaada waxyaala maxduuraadka hada nuux ahaa faman idura qofka loo dhibaato geliyo hayra baaqin xaaluu yahay midaan markaa xadkii iyo baahidiisa ka gudbaynin walaa xaddin xaaluu yahay midaan xadgudbaynin oo isagoo markaa wax kala helaya anbaktiga iyo waxaa qubeeynin falaa isma calayhi dembi korkiisa muu ahaanin waxau sheekhu leeyahay mabaadida caamka ee markaa iyo qawaacidda guud ee islaamku dhigay qur-aanku dhigay waxa weeye in markaa wixii khayr iyo wanaaga la isku gacan siiyo wixii nafci iyo waxtar ummadda ugu jiro in la wada qabso ummaddu markaa istaa waxu qabso inay samayso ilaahayna wuxuu yidhi watacawna cala albiri waxa wanaagga ay soo kaalmaya wataqwaa markaa biriga waa wixii wanaagsanaa samayntiisa taqwaduna waxay noqonaysaa wixii rugaagka dhowrsashadeeda ayay noqonaysaa hanay suu kaalmaynina waxa dembiga iyo collaysanka inay isuu kaalmaysaan oo isku gacan siisaan iska ilaadiyo isku tiraba ilaahay waa mabda caama oo ilaahay uu dhigay oo wixii wanaagsanna in laysuu kaalmayo wixii xunna markaa aan laysuu kaalmaynin waayo waaka xaggii walaalkaa u gargaar hadduu garbeeya haddii laga gardaran yahay waayo haddii laga garbeeya waan gala saa lagu heliya hadduu gardaran yahay saa ugu heliyaa taxsiisu ow tamnacu can dulmi bayna daalika mashru waxaad ka mancina maad ka hor istaagi dulmiga iyo dardarradaa gargaarkaiyo hilkumaa kaaga baahiya kaas weeyaane waxaa kaloo kamid a dawaacidda uu guunaya islaamka u dhigay in la oofiyo iltisaamaadka iyo wuxuu markaa qofkiisa saaray oo ilaahay baa la yaayo aladiina aamanu awfuu waxaa oofitaan caqdiyada iyo heshiisyada wixii markaas ilaahayadii saaray ee markaas aynu hore u ogolaanay wixii markaa bini aadmigu markaa dhexdiisa galay ee heshiiska in la oofiyo sainta looga soo baxo weeye waxaa kaloo markaa ayana qawaacidda ka mid a ah wixii xadas iyo dhibaato ah in diidda markaa korkeeda la koray dhexdeeda laynoo kor yeelay oo aan markaa ku dhaqanka diinta wixii harajkee dhibiga gelinaya in markaa laynaga fawdiyey oo haddii markaa idaa daaqa alamru ittasac hadduu arrinku markaa adig yabo waa qawaaciddeeda markaa wujida ku soo maray haddii arrinku adig yabo wuu fuglaadaa markaaso waa lagu fudayayaa oo masalan cibaadooyinkii layna faray dee hadba sidaynu markaas u gudan karno ayaynu u gudanaynaa salaadii yani sootoog baa ku tukan adaan keli weyda fadhi waa ku tukan adaan keli weydo jiibaa ku tukan khalaas si alasaan u karto si alasaan u karto amaan u dahaaro qaadan yani waxa weeye waa xaraj iyo mashaqo ah yani waa laynaa kor yeelay oo ilaahay korkeeda ma yeelin waxaa kaloo kamida waxa daruurada iyo dibaata hadday tilaado gaasha hadday tilaado nafdu inay ka baxdo hadday timaado baynu margelo markaa ay nafdu inay uga baxdo ay timaado waxay banaynaysaa daruuradaasi wixii maxduuraadka ahay xaaladaaday ku banaynaysaa ilaahay baa ayadu qur markuu ka soo hadlay waxaa laynaga xarintaye baktigii iyo e, doofaarkii iyo waxyaalaaygaasi markuu ka soo hadlay ayaa wuxuuy qofkii loo dhibaato geliyo ee waxaa markaa baahi gaato ay ladiisa uga baxaysa ay dhibaato geliso isagoo laba midkoodna ahay kayna baaqi walaa xaadin baaqiga iyo xaadiga waxbay ku fasiraan hayra baaqin waa kaan markaa isagu baahidiisii taheed ka badinayaaa aan ka ahayn walaa caadin markaa mid ku xadgudbaya isagoo wax kala helaya baktigan markaa u weecanaya aan ahayn waxadgudbala ka samaynaya yacni midaan baaqi ahayn oo badni iyo dulmi iyo qaadaco dariiqnimo iyo dahasanaas wardaadooda ku keen walaa caadin markaa mid xadgudbayo mid kale kusii xadgudbaya aan markaas ahay kama si badan iyadoo aa ku wataan oo dabeetana isaguna wax dembi korkiisa ma ahaanin oo daruradaas amarkaa dembiyaha kula yeelaysaa waa waa tacaawun cala alkhayri waa khayrka in markaa laysuu kaalmayo iyo waa sidii nafcu lilumma waxay ummadda markaa nafci ugu sugan yahay wa tacaawun inaya isuu kaalmayo isku dacan siiya cala albiri waxa weeyaan gawasafa iyo xumaanta iftiintaankeeda walaa tacaawanu haysuu kaalmaynin cala dikri dembiga iyo walcidwaani xolayntanka ja alwafaa bililtisaamaat wa ina ofiye wixii qofku istaaray ya ayuha aladiina aamanuu ofuu ofiya bilcuquudi ballamaha oofiya alxalak marfuuc xalka waa la kor yeelay wamaa jacala calaykum ma yeelin wamaa jacala alxalaku marfuuc waa la kor yeelay wamaa jacala calaykum ilaahay ma yeeli kolkiina fi diini diinla min xalsin wax markaa ciriir iyo culays iyo adaruuraatu tubiixu maxduuraat daruuraat jadiga shaygu waxay banneeyaan waxyaalaha markaa maxduuraadkaa mamnuuc ahaa faman idurra kadoo dhibaato geliyo hayra baaqin walaa caadin xaalu yahay midaan markaa baqigi iyo cudwaan midaan sabaynaynin ee beensala baksigi cuna falaa isma caleyhi wax dembi korkiisa ma ahaanin wa min alaxkaami waxaa ka mid ah a axkaamta allatii taasoo ja'at timimi mujmalatan ayagooba duduubay fi qur-aanka dhexdiisa walam yufasal ama walam yufsal xukmaa xunkana aan la kala saarin alhamru bidaka waa faridii markaa dekada qaala tacaala ilahi wuxu uhi khud waxaad ka qaadaa min amwaalihim xoolahooda dadkaa muslimiinta sadaqata sadaqa ka qaad wa midlaa waxaa lamida alqisaasu qisaasta ayaa lamida ah, walakum waxaydin ku sugnaaday fi lqisaasi qisaasta xayaatun nolol ayaa idinku sugayaa ulil albaab dadka caqligaasha u saaxiibkaaw wa qawlihi tacaala iyo ilaahay hadalkiisii kutiba calaykum alqisaasu ayaa laydinku waajiyey fi lqatlaa kuwii la dilay dartood walam yubayin ilqur'aanu ma cadaynin shuruuda alqisaas qisaasta shuruudeeda ma cadaynin waqad bayanatha sunna sunnaha ayaa si caddaysay wakadalika albaycu wariba iibka iyo ribada ayaa ka mid ah qaala tacaala wuxuhi waxarma allahu lbayca ilaahay iibku xalaaleeye waxarmama ribaa ribadana waa xalaaltid weeye fajaءat isunna sunnihii baa yimid bayaanu lbayci iibka cadaydiisii alxaalaamee xalaasha wa shuruudihi iyo shuruudda uu leeyahay wariba alxalaal ribada xaaraantay waa waaxid mucyaarkiisa wa hada nawc nawcan min albayaani caddaynta axkaam saa loo caddaynayo wahuwa bayaanu nujwaani waana bayaanka iyo caddaynta duduubkaayo wahuwa alghaalibu wa hada nawcu min albayaan alaxkaam noocan markaas caddaynta wa hada nawcu min albayaan noocan markaa bayaanka iyo caddaynta ahi lilaxkaami la huwa albayaan alijmaali waa bayaanka markaas ijmaaliga ah ee markaa duuduubka ah weeye wa huwa isagu albayaanu isbaari weeye wa huwa alghaalibu waana ka haalibka u ah fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisana waa ka haalibka ah waalxikmatu ujeeddada laga leeyahay fii majii axkaami alqur'aani qur'aanka axkaamtiisa inaadigeeda calaa sakni qawaacida wa mibaadiya caama inay ku timaado qaadka qaabka qawaacidda iyo waxa weeye hiya waxa weeyaan nawasiaha imaatikeeda calaa hada naxwi qaabka uu ku yimaado iscaluha wuxuu ka yeelayaa fatasicu inay waasic u noqoto liman yastajidu wixii cusboonaan ee meel alxawaadisi dhacdooyina oo falaa tadiiqu aanay ka adiidyanin bishayin wax abadan weligeed waxau sheekhu leeyahay axkaamta waxaa ka mid a ah ku qur-aanka iyadoo dulduban oo aan la kala sarin xuunkeeda ko waxaa ka mid ah dekada wabadal amsilahu salaaduba waa la mid ilaahay wuxuu yidhi un ka qaad xoolahaoda sadaqa ka qaad waxaa kaloo ilaahay uu sheegay ciddii la siinayo ayana uu sheegay laakiin waxaa la yaalay waxa axkaamii kale leedahay dekadu qur-aanka laguma caddaynin waxaa la mida ah qisaasta ilaahay baa wuxuui waladun fi lqisaasi qisaasta iyo ilaa qisaastaan oo aad dishaan kii wax dilay xayaato nolol ayaa idinku sugan yaa ulil dadka caqliyaalka u saaxiibka aho nolol baa idinku sugan yacni waxa weeye waxaa wax garanaya ayay noloshu ugu sugan tahay waayo dadka aan caqliga lahayn lahayneen fitinaynini dee waa kuwa markaas odhanaya waar kan dhibay iyo kanaan badbaadin kan dhibay iyo kan iska dayo kan nool aan u talinoo dee aan sii dayno badbaadino ayagaa dadka aan markaa caqliga lahayn ee markaa tashriixa axkaamta qur-aanka iyo ujeedaha leedayo waxaa ka dambeeya aan lahayni waa kuwa markaa saa odhanaya laakiin qofka caqligani wuxuu ogaanayaa ama nolosha ku jirta waa maxay laba qof baan la dhintay yacni midbaa wax dilay kii labaadna waa la dilay nolosha xaggay kaga tigi sawtan maaha laba la dilay waxaa la yidhi intii kale ayaa ku badbaabaysaa cid wax dilayso damaayaan jireeda qof waliba markuu ogaado marka la dilay la dilayo dabeetana dilkii baa laga joogsanaya dilkii marka laga joogsadana dadkii baa markaa nolol iyo nabadgelyo helaya halkaasay markaa ku jirtaa walakum fi lqisaasi xayaati awleydan markay culimmada balaaqadu ka hadlayaan yacni xeeldheerida aayaddaa ku jirta ee ay masaladii carbeed sii ugu dhawaa ay soo barbardhiyaan alqatlu amhaali alqatli ayaa iyagu iyaguna alqatlu amhaali alqatli markay isbarbar dhigeen yacni waxaa dhowr iyo labaatan ka badan weji ayo markaa aayadda balaaqadeedu ay kaga xeel dheeraatay masalkaa iyo salaha carbi ay lahayd waxaa kaloo ilaahay uu yidhi kutiba calaykum alqisaasu qisaastayaada idinku waajibiyey inay ku qisaastaan filqatlaa kuwii markaa dilka markaa uu dildhacay ay ku qisaastaan ayaana idinku waajibiyey laakiin qur-aanku ma caddaynin shuruudda qisaasa ma caddaynin shuruudda zakada iyo markaa qaybaheedii tumaha ayaa caddeeyey waxaa ka mid ah beyca iyo ribada ilaahay si guud umuga hadlay waaxala allaahu albayca ilaahay iibka waa halay waxallaba riba ribada waa xalaajiriyey laakiin sunnaha iyo caddeeye ibka xalaasha shuruudda uu leeyahay ribada xaaraanta noocyaalkeeda wa haada nawcu min albayaan alaxkaam noocana waa caddayn marka axkaamtii la caddaynayo waana bayaanka isbaaniga waana ka qur-aanka u badan haddana wuxuu leeyahay xigmadda iyo ujeeddada ku jirta in axkaamta qur-aanku ay qawaacidda iyo mabaadida caamha ku timaado waxa weeye imaatika ay sidaa ku timi wuxuu ka dhigayaa wixii cusboonaada inay qaadi karto aanay ka adeedyamin sale haddaynu soo qaadano fii suurati waxa suuratu naxal ilaahay wuxuu kaga hadlay waalkhayra waxyaalihi la fulayey waalkhayra waalbiqaala waalxamiila litarkabuuha waziinata wayakhluqu maa taclamu waalkhayra waalbiqaala waalxamiila yacni ziina iyo iyo markaas in la fuulo ayaa ilaahay ugu taaqi wayakhluqu waxa kaloo ilaahay abuuraya maa laa taclamuun waxayna garanaynin xilligaa qur-aanku soo degayay haddii la odhan lahaa biro hawada duulayaa jiraya iyo kuwa badda quusaya iyo biro dul cararayaa jiraya haddii la yidhaahdo lama qaadan kareen haddaad eegto mufasiriinta dambe ee mucaasiriinta iyo kuwii hore haddaad eegto qoladii hore qaar waxay yidhaahdaanu wayakluqu ilaahay wuxuu abuuraya mala taclamuuna min alumuuri alcajiiba bay ku dhaafaan min alumuuri alcajiiba arrimo la yaab leh oo la fuulo idarnay arag qaarkoodna waxay yidhaahdaan wayakluqu maa laa taclamuuna oo raashinkii iyo abuurkii idin baxay unbaa markaa ama yacni waxaan yaryaree cuno markaaba dhex gelinayaayo waxaasaa baabiinaya duud baa ilaahay ku abuuraya oo baabiinaya marka xilligaa haddii la odhan lahaa wax badda maraya waxa duudda guusaya iyo wax markaa dhulka cararaya wax hawada maraya ayaa iman doona haddii la markaa lama qaadan kareen laakiin wayakhluqu maalasa ila yowmina hadha way sii socotaa wax kalaa iman doonoo lala yaabo oo kasi diyaaradda iyo kuwa badda guusaya wax kalo ka silayaa badan baa ilaahay abuuraya biniaadmiin u fakiraya markaa wuxuu sidaa ugu dhigaya u islaaminaya jirtay wax kastoo yimaadaa wayakluqu maa laa taclamuun taasoo ay soo gasho wa min alaxkaami waxaa kamid ah alatii taajaa timi mujmalatan iyadoo qudwat lqur'aani walam yufsal xukma an la kala saarin alamru bizakaa qaala tacala wuxuu khud ka qaad minha qaalim sadaqatan wa midmaa waxaa lamid alqisaas walakum fi lqisaasi xayaatun oo bay idigu sugan ulbaabdaga caqliyaal kalow wa qowlihi tacala iyo ilaah walaadiisa kutiba calaykum lqisaas baana idinku wajiya fi lqatla kuwii la dilay walam yubayin ilqur'aanu maca dini shuruuda alqisaas waqad bayanatha waxaa daystaa sunnatu wakadalika albayc waridaa baa lamida qaala tacala idin waxala allahu ilaahay waa xareeya albayca waxarama ribaa ribadana waa xaaraanteemeeye fajaa'at isunna sunnaha ayaa ku yimi bayaanay bayc ilxalaal iibka xalaasha cadayntiisa wa shuruudi iyo shuruudiisa wariba alxaraam ribada xaramna waa waacid noocyaalkiisa wa haada nawcu nawcan min albayaani ayuu ka mid yahay caddayn in axkaam la caddeeyo wa huwa albayaanu lisbaali waana bayaanka iyo caddaynta isbaaligaha duduubka wa alghaalibu waana ka haalibka u badan fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisa waalxikmatu ujeedaduna waxa weeye fii matii lqur'aani qur-aanku inuu ku yimaado calaa naxwi calaa hada naxwi calaa shakli qawaa'id wadaadi cama inuu ku yimaado hiya iyadu waxa weeyaan nabatiyaha imaadkeeda calaada ah naxwi ku yimaada yajcaluhaa ah wuxuu ka yeelayaa tatasixu inay u waasic noqoto limaa yastajidu wuxuu soo cusboonaaday min alxawaadisi dhacdooyada oo falaa tadiiqu bishayin abadan weligeedna aanay waxba ka cidiidiyoomin annawcu thaani nawca labaad waa alaxkaamu tafsiiliya axkaam tafsiiliya oo la kala saaro wa hiya qaliilatu fi lqur'aan qur-aankana way ku yartay wa minhaa waxaa kamida maqaadir almawaaliid dhaxalada qadaradooda wa maqaadir alcuqubaati cuquubaha qadaradooda fil xuduudi xagga xuduudda wa kayfiyatu dalaal furiinka kayfiyadiisa wacdada tiradiisa wa kayfiyatu licaam iyo dhacaankii bayna zawjiyada dhacayeen wa bayaani muxaramaati min annisaa'i wa naxwi daalika kuwaas weeye nooca labaad ee qur'aanku wuxuu caddeeyaa waa madaahib qaarkood axkaam tafsiiriga oo kala saaran aad baana qur-aanka ugu yartay axkaamta tafsiirigaahi waxaa ka mid ah dhaxalka waayo dhaxalka badidiisa waa wax la caddeeyey oo furuudda iyo waxa wax lagu dhaxlay iyo dadka dhaxalkooda inteeda badan qur-aanka ayay maraa kuwa caddahay saas daraaddeed in laha qilacata kulladii xaqin xaq baa u caddeeyey qof wala xaqna xaqiisii siiyey ayuu nabigu ahaa waxaa ka mida ah cuquubooyinka xuduudda qur-aanka ayaa markaas caddeeyey xajkii zibay isaga caddeeyey xajkii sariqada qur-aankaa caddeeyey xajkii markii qadalka isaga caddeeyey keediyada markaa daraaqa iyo daraaqana aad iyo laxadbu qur-aanku uga hadlay adalkiisa iyo tiradiisana qur-aanku waa ka hadlay licaanka markaa labada qofka isqaba dhexdoo dhacay isagana kibriisa waa ka hadlay almuxaramaat min annisaa dumarka inta muxaramaadkaana ilaahay ayaa ka hadlay oo ayada fii suurati nisaa ayaa ilaahay xurrimat calaykum ummahaatku wa banaatku wa halkaasaa ilahay kaga hadlo waa jiraan waa axkaam noocaasila annawcu haani alaxkaamu tartiibiya weeye wahiya qariinatu waa ku yartay fi lqur'aani wa minha waxaa kamida maqaadiru lmawaariis dhaxallada qadaradooda wa maqaadiru cuqubaati cuqubooyinka qadaradooda fi lxuduudi xagga xuduudda wa kayfiyatu balaaqi furiinka kayfiyadiisa iyo waxdudu tiradiisa wa kayfiyatu licaani iyo dhacaanka kayfiyadiisa bayna zawjeyni labada qof inay iskala dhex wada wa bayaan lmuxaramaati iyo muxaramaadka kuwii dumara binanisaai dumarka la xarimay guurkooda cadayntooda wa naxwi daalika usluub alqur'aani fi bayaan alaxkaam waa usluubka uu isticmaalo qur-aanku caddaynta axkaamta lilqur'aani asaaliibu qur-aanka usluubiyo ayaa u sugnaaday mukhtalifatun iskhilaafsan fi bayaanin axkaami axkaamta caddaynteeda iqtabadha ay keentay balaaqatu xeeldheeraantiisa iyo wa kowna hadiisa mucjizan inuu yahay mid mucjiza wa kitaaba hidaayati wa irsaadihi inuu yahay oo yacridu axkaama wuu soo bandhiga carda manig fiihi tashwiiqun jeclaysiin ay ku sababtay lilimtisaali ku diranka iyo qaadashadiisa alaysiinaya wa tanfiirin fiihi tashwiiqun wa tanfiirun edigii ay ku sugan tahay cala almukhaalafati waalcanaad in la khilaafiyo in la canaadsamo keeniya walihaada sidaa daraaddeed ciyaal masjid waxaynu helaynaa maa huwa waajibun waxa waajibka qad yurasisa oo la cadday calaa wujuubihi bisiiqati waa waaqimu shahaadata lilah ilaahay dartii markhaatiya u ooga oo bianna alficla maktuubun cala mukhaatiriina ficilka in lagu waajibiya kuwa laga hadlayo kutiba calaykum asiyaamu baa laydinku waajibiyey kamaa kutiba sidii loogu waajibiyey cala aladiina kuwii min qablikum idinkay ka horreeyey lacalakum tattaquuna si a markaa ilaahay aw cabsataan kutiba calaykum alqisaas baa laydinku waajibiyey wa qad yakuunu inuu noqdaan alkaa bayanul waajibi bidikri iltisaa'in xasan abaalmarin wanaagsanoo la sheego wa sawaab iyo abaalmarin lifaacilihim loo sheego waman yuqic illaha wa rasuulahu adiga rasuulkiisa qofka adeeca yudkhiluu ilaahay wuxuu gelin jannaatin samooyin baa ilaahay gelin waxuu leeyahay sheekhu qur'aanku wuxuu leeyahay asaaliib iyo qaabab kala tagto oo iskhilaafsan markuu axkaamta cadaynayo waxaana markaa asaliibtaa keentay balaaqada qur-aanka iyo xeeldheeraantiisa iyo inuu yahay mucjis iyo inuu yahay kitaab haruurin iyo tilmaamid loogu talagalay masalan axkaamta wuu soo bandhigaa waxaad u soo bandhigaa qaab qofkii jeclaysiinaysa inuu markaa wixii fuliyo uu ku dhigmo qaab markaa ka eriyaya oo ka firdhinaya qofka inuu markaa khilaafo ama canaad iyo markaa madaxalinka diidma u keeno masala shayga waajibka ah mararka qaarkood siiqaala buu ku yimaadaa waanu ku bayaa qur-aanka waa qiimo shahaada waa qiimu salaa wa atu zakaa jagaaba wuu ku yimaadaa marka qaarkoodna wuxuu ku yimaadaa ficilkani arrinkani in dadka lagu faral yeelay ina salaada kaanat ina salaada ka kitaab mawquuta aayadda kitaab mawquuta ka adeysay ina salaada kaanat kitaab mawquuta eesaasoo kale iyo tan ilaahay soomga uu kaga hadlayo laleeyahy kutiba calaykum asiyaam baa layidhi ku waajibiye kamaa kutiba cala aladiina min qablikum sida loogu waajibiyey kuwa idinka idinka horreeyey lacallakum tattaquun saa markaa ilaahay uga cabsataan awgeed kutiba calaykum alqisaas waa nooc markaa nabad qulow laguma wada warin ee waxa weeye intaasoo qaab ayaa loo dhigay mararka qaarkood baa shaygii waajib waa waxaa lagu caddeeyaa in abaalmarinta iyo abaalmarin wanaagsan uu leeyahay iyo sawaabdii camal faa'ilka iyo qofka sameeye loo dhigay ayaa lagu sheegaa maraya qaarkood waman yudic illaha warasuula yudkilu jannaati adiga rasuulkiisa qofka adeeca jannaadi ayuu ilaahay gelin doonaa marka adiga rasuulkiisa in la adeecaa waa shay markaas waajiba ah. haddana adeeca mararka qaarkoodna waa la yidhaahdaa mararka qaarna waxaa la sheegayaa abaalmarintii min qur'aani asaaniib bawteed mukhtalifatan iskhilaafsan fii bayaani axkaami axkaamta caddaynteeda iqtabadhaa waxaa keentay balaqatu xeelanaandiisa iyo wa kownaha jida mucjizeenu inuu yahay wa kitaaba hidaayati waisaad inuu yahay fahuwa yacriful axkaama musoo bandhigi aadlan fiihi uu ku siiya tashwiiqun jeclaysiin lilimtisaani kudeenkaa isjeclaysiinayo wa tanfiidun yeeriid can ilmukhaalafati hilaabihi walcanaaji walihaada saa daraadda najid ahayna maa huwa waajibun waxwaatu qad yurasu calaa wujuubihi lagu caddeeyey bisiiqati lamri waa dhimushana saliilaahi weeye ow biana ficla maktuubun cala lmukhaaطibiina in lagu faral yeelay kutiba calaykum asiyaamu baana idinku waajibiyey kamaa kutiba sida loogu waajibiyey cala aladiina ku min qablikum idinka idinka horreeye lacalakum tattaquuna si aa ay ilahay ugu cabsataan kutiba calaykum alqisaasu ayaa laydinku waajibiyey waqad yakuunu in noqdaan arkaa bayaanul waajibi waajibka caddayntiisu bidicli iltisaa ilxasan abaalmarin wanaagsan oo loo sheego wa sawaabi iyo abaalmarin difaacida kasrayo loo sheego waman yudic illaha warasuula kaatica yudkilu ilahi wuxuu gelin jannaatin waalmuxaramu kan la xarimay qad yaatii bayaanuhu inuu ku yimaado la arkaa bisiiqati nahyi nahyidi diidmo siiqadeed mislu qawlihi tacaala walaa taqtuluu nafsa nafda hadiinaa allatii taasoo xarama allahu alahu xaaraantimeeye ila bilxaqi xaq ku dishaan mooyaane waqowlihi tacaala walaa tuuquu biaydiikum gacmihiina ha isugu tuurina ila taalukeesi halaag markaa gacmihiina ha isugu tuurino waqad yakuunu noqdaan markaa bitawcudi waciid iyo hansamaa iyo gooda cala alficli ficilka loogu goodiyo samayntiisa oo bitaratuli cuquubati calayhi ama cuquubo kala sibmaysa midlu qowlihi tacaala ina aladiina kuwa yaakuluuna cunaya ama oranaya taamaac agoomaha xoolo daguurma noqonaya inamaa yaakuluna fii butuunin waxay ku cunayaan naara naar wasiyasluuna saciira naarta saciiranaydaana way geli doonaan wa qowlihi tacaala iyo ilaah walaadiisa waman yacsilah warasuulah alla iyo rasuulka caasiya wayatacadda xuduudahu xuduudda ilaahay ka gudba yudkhilu ilaahay wuxuu gelin doonaa naaran naar ayuu gelin doonaa wa calaa haadaa kaa haddaan ku soconno fa yajibu waxaa waajiba calaa kulli man yuriidu mid kastoo doonaya istinbaat alaxkaam iyo axkaamta inuu midal qur kala soo baxo an yacrifa hadihi alasaliib inuu barto fi lqur'aani aani qur-aanka asaaliibkiisa iyo wa kayfiyati bayaanihi sidoo u caddeeya axkaami qaabkeeda iyo ma yaqtadiru binusuusi nusuusta waxaa la xidhiido mimaa kii ahaaday ka ahaaday yadullu tusinaya cala lwujuubi aw alxurma aw libaaxa waxau sheekhu leeyahay shayga muxaramkaa la xaaraantinimeeyey mararka qaarkood wuxuu ku yimaadaa siiqo nahyi iyo diidmo sidaa ilaahay uu yidhi nabda hadinina ilaahay xaaraantinimeeye xaq weeye wax kale ha ku gelina waxaa kaloo ilahay yidhi gacmihiina halaag ha isugu tuurina waa nahyi iyo diidmo cadoo markaa shaygaa la ysu diidayo waxaa kaluu noqonayaa in markaa goodi iyo waciid adag loo yeelo falkii falkaa shaygaa samayntiisa ama cuquubo laga ratiyo lagaa ciddii waxaa samaysaa cuquubadaasaa sugaysaa si aayadda ilaahay hantida agoommaha uu kaga hadlayo kuwa cunaya xoolaha agoomaha dulmi u cunayaa waxay calooshooda ku gurayaan naar taciilana way geli doonaan waxaa kaloo alla yidhi qof gaadiya rasuulkiisa caasiya ee xuduuddiisa ka tallaalana ilaahay naar buu gelin doonaa haddana qofka doonaya inuu markaa axkaamta qur-aanka kala soo baxo waxaa laga marmaanaya asaaniibta qur-aanka inuu barto kayfiyada u caddeeyo axkaamta nusuusta wixii la xidhiidha ee tusinaya wujuba maxudaa la idhaaho ee uu ka hadlo faniga istinsiiqiga la yidhaahdaa walmuxarama shayga la xaaraam yeelay qad yakuunu bayaanu caddayntiisu waxaa la arkaa inuu noqdo bisiiqatin ay misl qowli tacaala walaa taqtulu nafsa hadinina alladii dadka xarama allahu ilaahay xaaraantimeeyey ilaa bilxaqi xaq mooyaane wa tacaala iyo ilaah olaadisi walaa tulquu biaydiikum gacmihiina ha ku turina hilasaad u kartaa isugu turina halaag waqad yakuuni nuqdaanu reebitawacudi goodin iyo hangaraac ama ficli loogu hanjoomi loogu goodiyo oo bitartiib cuqubati calayhi ama cuqubo laga ratibo mislu qowlihi tacaala weeye ina aladiina kuwa yakunuuna amwaalan yataama cunaya dulman oo cunayaa inamaa yakunuuna fii butuunihim adoolahooda waxay ku cunayaana gelinayaan naaran wasayasluuna saciira naarta saciirana waa geli doonaan wa qowlihi tacaala waman yacsi illah warasuula adiga rasuulkiisa ka caasiya wa wayatacadda xuduudahu xuduuddiisa ka tallaaba yudakhilu ilaahay naaran buu gelin doonaa wa calaa haada kaada ku socda yajibu waxaa waajiba fayajibu waxaa waajiba calaa kulli man yuriid miga soo doonaya istinbaat alaxkaami axkaamta inuu kala soo baxo min alqur'aani an yaxrifa inuu garto oo garto haadi asaaliyo usluubyadan bilqur'aani qur'aanka dhexdiisa iyo wa kayfiyati bayaan ilaxkaam soo axkaamta u caddeeyey aw yaqtarin binusuusi waxa nusuusta la xidhiidha wa mima kaada yadulu tusinay cala alwujuubi aw alxurma aw ilibaaxa wa min adawaabiqi waxaa kamida ah waqawaacid naafica fi hada albaabi bayaasi waxaa ila iman doona waxid yakuunu xukmulfilin wuxuu noqdaa alwujuuba aw ilnadb wujuub ama nadbi idaa jaa bisiqa hadduu ku yimaado adaalatisa cala alwujuub aw ilnadbi aw idaa dukira fi lqur'aani marka lagu sheego qur-aanka waqtalana bihim waxda madxun ammaan ow maxabatun jacayl ow sanaa lahu ammaan maan la ammaanay ow lificilihi la ammaanay ow yaktarada bihi jazaa lxasan abaalmarin wanaagsan markii la xidhiidho wa sawaabu lifaacili iyo ka sooyo abaalmarin loo sheegay wa yakuunu xukmu lficli alxurma aw ilkiraaha ayuu noqdaa idaa jaa dikrigu markuu ku yimaado bisiiqatin tadullu siiqa tusinaysa calaa talabi shaarici shaaricu inuu dalbayo in laga tago iyo waibticaadi cadu laga fogaado ow idaa dukira marka loo sheega calaa wajhi dami lahu caayishaygaa la cayayo welifaadiya ka sameeyaba ayaga caayo marka wejigeed loo sheego oo anu sabab cadaab inuu yahay aw lisakhat illahi ilahi cadadiisa aw maqti ilahi cadadiisa daran ow dukuuli naari ama naar gelideed aw lacni faacilihi ama sii sameeyo oo la lacnabo oo wasfi ficlihi oo lagu sameey liannahu rijsun inuu yahay oo fisqun inuu yahay oo min camali shaydaan inuu yahay oo wasfi faacilihi ama faacilkii bilbahina man yeelaan lagu sameeyey oo bishaydaan iyo wanaxwi daalika waxa uu leeyahay sheekhu i iyo cinda naasicada adaabka waxaa ka mid ah xukunka ficilku wuxuu noqdaa wujuub ama wuxuu noqdaa nadiyo sunnimo markuu ku yimaado siiqa tusinaysa wujuub ama siiqa nadiyo sunnimo ku tusinaysa ama marka lagu sheego qur-aanka ee haddana lala xiriiriyo ammaan wixii la ammaanayo ama jacaylayna ilaahay yuxib lmutadainiina yuxib lmutawadiina ujacli aw sanaau lahu ama shaygii lagu ammaanay aw lisiclin sanayntiisa ayaa la ammaanay oo dadka saneeyo ayaa la ammaanay ama jaza iyo abaalmarin wanaagsan baa loo xidhiidhiya ama sawaaba ayaa loo sheegay qofka saneeya waxay noqonayaan markaa ama wujuub ama ayay noqonayaan oo taana ayada waa la sii kala saarayaa xukunka ficilku xaaraan buu noqday ama karaaho marka uu ku yimaado siiqo tusinaysaa inuu shaaricu laga doonayo isaga inaan ka tagin u ka fogaano ama marka loo sheega waj lagu caayayo isaga ficilkan iyo saafaacilkiisaba ama inuu sabab cadaab u yahay ama ilaahay cadadiisa ama cadadiisa dare ilaahay inuu yahay ama naar gelide ama qofka sabeeyada nucila ladiina kafaruu oo kale ama ficilka in lagu sabeefeeyo fa inahu rijsun ow fisqan oo kale masala tusi lagu sheego ama fisqi lagu sheego ama min camali shaydaani fajtaybuu waa camal shaydaan baan idinka dheeraada ama faacilkiisii ulaa'ika kalancaami bahiimo kala nicmoolay oo kale lahlin kuwaas waxaa samaynayaa ama shaydaan ayaa markaa lagu sheegay waxay noqonayaan markaa ficilkaasi xaaraamu noqonaya weliba asaaniibtani waana asaaniibta markay culammadu tilmaamayaan kabaa'irta ay ku soo saaraan siiqooyinkaas waay kuwa dambiyada waaye kabaairta ayuu weliba noqdaa wa min adawaabici waalqawaacid naasixati fiiada dhan waxa ka mid ah maya si waxa inoo imanaya yakuunu xukmu wuxuu noqdaa alwujuub aw nnad idaa jaa bisiiqa markuu yimaado siiqada adaalati tusinaysay cala alwujuubi aw innad aw idaa dukira fi lqur'aani marka lagu sheego aw iqtadaa bihi la xidhiida madxun aw maxabatun ammaan ama jacayl aw fanaanun ammaan la amaanayo oo lificlihi ama faa'idiisa la ammaanayo aw ida iqtarana bihi markuu la xidhiidha aljazaau xasan abaalmarin wanaagsan wasawaabu iyoiyo ula xidhiidha asawaab ah lifaacilihi loo sheega ka sameeya wa yakuunu xukmu lficli wuxuu noqdaa alxurma aw ilkaraaha idaa jaa dikrigu markuu ku yimaado bisiqatin tadullu siiqa tusinaysa calaa dalabi shaariici shaariica dalabkiisa inuu dalbay litarki in laga tago waibticaadi canhu iyo laga fogaado ow idaa dukira marka la calaa wajhi danni lahu wascan iyadoo kale loo sheego isaga iyo weli walifaacilihiba aw ama anahu sababun inuu lilcadaabi u yahay aw lisakhad illaahi ilaahay cabsi aw maqsi ilaahay cabadiisa daranee adag aw dukhuuli naari ama naar gelideed aw lacni faacilihi ama markaas wuxuu markaas lagu sheegay in la nacmay ka sameeya oo wasulficil ama ficilkoo u sheegay beanuhu rijsun inuu nijaas yahay oo fisqun inuu yahay oo min camali shaydaani inuu yahay oo wsiya faaciluhaa ma kii sameeye lagu simeeye bilbahiima mayeeraan lagu sifeeyo oo bishaytaani wanaxwi daalika saddex wayakuunu xukmu lficli wuxuu noqdaa alibaaxa idaa jaa bilafdin markuu ku yimaado yadullu calaa daalika tusinaya kal xalaal xalaalayn oo kale walidni ogolaansho oo kale wa nafyi lxaraji ow nafyi ljunaaxi xarajee dhib iyo dembi markaa anfiseen aw ilinkaari ama inkirij lagu inkiray markaas calaa man xarama maa buu inayna waa man calaa man xarama shayga cidda shayga xarimtay wanaxwi daalika iyo kaa wixii lamid a xukunka ficilkuna ibaaxu noqdaa hadduu uxilla la kuwan idin xalaaleeye ku yimaado ama ujeedidadiina yuqaataluuna uu ku yimaado ama nafyu lxaraj laa xaraja uu ku yimaado ama walaa junaaxa oo kale junaax dembi korkiina ma ahanin ama man xarama ziinatalaha yaa xaaraantinimeeyey oo qofkii marka xaaraan dheefeeye lagu inkiro siiqooyinka noocaasay waxay tusiyaan ibaaxada wayakuunu xukmu ficli wuxuu noqdaa an ibaaxa idaa jaa bilafdi yadullu calaa dalika markuu ku yimaado kal exlaala xalaalayn weeye walidni iyo idan wa lxaraji aw nafyi jinaaxi xaraj jinaaxoo la nafiyey aw inkaari ama in lagu inkiray calaa man mid xarama shay xarama shaya ah, shaygaa xalaalsinimeeyey wanaxwi daalika kaa wixii wallahu aclam halkaa inoogu joogo